بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى باب الأفعال baabkani wuxuu ku saabsan yahay afcaashii nabiga sala allahu calayhi wasalam afcaalu طaha صaaxib الshariica jamiicuha mardiyaة badiica wkulha ima tusma qurba faطaacaة أwlaa faficlu اlqurba من الخصوصيات حيث قام دليلها كواصله السيامة وحيث لم يقم دليلها وجاب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحاقنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حاقه مباح وفعله أيضا لنا يباح وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذا كفعل قد فعل وما جرى في عاصره ثم اطلع عليه إن قاره فليتبع baabu naskhi annaskhu naqlun aw isaalatun kama xakawhu can ahli lisaani fiihima waxaduhu rafcu lkhiطaab اllaaxiqi hubuuta xukmin bilkhiطaab الsaabiqi rafcan calى wajhin ataa lowlaahu lakana daka haabitan kamahu وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكس صواب wduu twaturin bimilihi nusikh wغayruhu bغayrih falyuntasakh واkhtaara qwm الnas kama twatara bغayrih wcaksu xatma yura baab اlأfعaali afcaaشhi ayuu baab yahay afcaasha nabiga salى اllah alيه waslm waxay ka mid tahay min aqsaami sunna maxaa yeele sunnadu saddex qaybood weeye sunna qawliya wa sunna ficliya wa sunna taqriiriya saddexdaas ayay u qaybsantaa marka halkan wuxuu ku sheegi doonaa afcaashii iyo iqraarkii aqwaashana waxa weeyaan wuxuu ku dari doonaa akhbaarti inkastoo habooneed bay dhaheen culimmadu inuu isku daro oo sunnada hal meel ku wada xuso waayahay wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala afcaalu taaha taaha wuxuu halkan uga jeedaa nabiga sala allahu calayhi wasalam inkastoo ayna sugnayn yani in nabiga alayh slat slaam lagu magacaabo taaha afcaalu taaha daaha afcaashiisu saaxibi shariicati ahaa kii shariicada u saaxiibka ahaa jamiicuhaa mardiyatun mid raali laga yahay weeye badiicatun oo waxa weeye sharci cusub keenaysa waayahay mualifku wuxuu halkan ku tilmaamayaa in afcaasha nabiga sala allahu alayhi wasalam dhammaan ay tahay afcaal wanaagsan oo ilaahay raalli uu ka yahay maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wax alla wuxuu noola yimaado waxa weeyaan imaa waa waajib oo afcaal ah wa imaa waajib weeye wa imaa waa sunno wa imaa waa mubaax saddexdaa kala bixi maysa afcaasha nabiga sala allahu alayh wasalam marka afcaasha nabiga alayhi salatu asalaam saddexdaas unay ku meeraysanaysaa afcaasha tashriicigahana waa un imaa waajib wa imaa sunna labadan weyaan afcaasha tashriiciga ah lakiin afcaasha jibiliga ah ee waxa weeyaan caadiga ah ayaa noqotaa mubaax marka wuxuu ku yidhi afcaasha nabiga calayhi salatu salaam dhammaanteed waa mardi oo raalli baa laga yahay waana badiic waa afcaal quruxsan oo wanaagsan oo la imaanaysa sharci cusub oo markaa burinaysa wixii ahlu jahiliyada ku sugnaayeen waayahay nabiga calayhi salaatu wasalaam mara qaarkood waxaa laga yaabaa inuu shay makruuha u sameeyo libayaani aljawaaz si uu caddeeyo inuu bannaan sida caditaanku nabiga alayh slat slam cabay asagoo taagan waxaan ogsoonay nabig alay slam inuu nahiyey in qofka asagoo taagan uu biyo cabo haddana nabig alay slam arrinkaa wuu sameeyey marka culamadu waxay dhaheen wuxuu nabig alay slam u sameeyey libayaan aljawaaz fii xaqihi makruuh ma aha fii xaqihi makruuh ma aha maxaa yeelay nabiga alayh slat slam waa waajibba inuu caddeeyo yani sharciga inuu caddeeyo waxaan inuu mubaax yahay inu ummaddu u caddeeyo marka waxa weeye waajibba asaga ku tahayba markaas ajr buu ka helaya inuu sidaa sameeya nabig alayh slat slam aha halkan uu mualifku leeyahay wuxuu ku soo aroray qowlka ilaahay subxaana wa tacala uu yihi طaha ma anzlna calayka alqur'ana litashqa oo halkaasuu mualif ka qaatay culimo kalena way qabaan in daha asmaada nabig alay slam uu ka mid yahay iyagoo ayaddaa ka qaadanaya daha ayaa daha nabiga in lagula khidaabayo laakiin sida saxiixa ah daha aayaddaas waxa weeyaan min alxuruuf almuqaaca xuruufta muqaacaha unbay ka mid tahayo waxay la mid tahay si aliflaamim ra eh, xamiim eh, aliflaamim sad iyo xuruufta kale ee muqaaca ah yaasiin waxaasoo dhan waxa wey waa xuruuf muqaaca cala alqowl araajix qowlka raajix ee culamo badan oo muxaqiqiin oo mufasiriin ay ku tageen haddaba daaha asmaada nabiga alay slam ka mid maha midda kale daaha macna ma samaynayo wax macnuu leeyahay ma jiro asmaada nabiga alayh slat slam dhammaan macnay leeyihin muxamed waa kii la mahadiyey axmed waxa weeye alxaashir alcaaqib almuqafa almustafa asmaada nabi alah slat slam o dhan waxay leeyihiin macaani bay leeyihin ruxsan lakiin daaha wax macno uu samaynayo ma jiro sidaa darteed ma sugnaanin nabig ala slam in lagu magacaabo daaha calaa kulli xaal wuxuu leeyahy mualifku afcaalu daaha daaha afcaashiisu saaxibi shariicati ahaa saaxibi shariicati haddaba waa sifo lidaha jamiicuhaa dhammaanteed mardiyatun afcaashaasi waa mid raali laga yahay badiicatun oo quruxsan wakulluhaa dhammaanteed afcaashaasi ima tusamaa waxaa lagu magacaabaa qurbatun ima tusamaa waxaa lagu magacaabaa qurbatan daaco ayaa lagu magacaabaa ima tusamaa waxay tahay oo lagu magacaabaa qurbatan dhawaansho ilahi lagu dhawaanayo fadaacatu markaa yani qurba ma aho oo fa ficlu lqurba marka dib ka sheegi doonaa taa dambe macnaha wuxuu ku leeyahay afcaasha nabiga sala allahu calayhi wasalam imaa inay qurbo tahay oo ilahi lagu dhawaanayo wa ima inaysan qurba ahayn labadaasa loo qaybinaya ima an takuna qurbatan wa ima an takuna qurba haddii ay qurbo tahay waa daaco ilahi wa tacala lagu dhawaanayo oo taa dib buu ka tilmaami doonaa wa ima inaysan qurbo ahayn oo waxa weeye marka ay noqoto caadadii ama ay noqoto jibiladii afcaalshii bashariga ahayd ee bini aadamku uusan ka marnayn haddaba wuxuu idhi wa kulluhaa dhammaanteed imaa afcaashaasi tusamaa waxaa lagu magacaabaa qurbatan dhawaansha ilahi lagu dhowaanayo fadaacatu markaa waa daaco aw ama sallaa qurba ma ahoo waxa weeye waa afcaal jibili ah oo bashari ah haddaba fa ficlu lqurbati afcaashii waxa weeye qurbada ahayd ee nabiga calayhi salat slam uu la imaanayay suu wa tacala ugu dhawaado cibaadaadka ahayd calaa wajhi tacabud lagu samaynayay min alkhusuusiyaati khusuusiyaadkiibay ka mid tahay waxyaabaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ku gaarka ah ee nabiga alayhi slat slaam uu la gaaryahay ummaddiisa kala gaaryahay waase goorma xayu qaama markii la helo daliiluha daliilkeedii markuu daliilkeedii la helo tusinaya inay khaas nabiga ku tahay ka waslihi sida waa inuu xidhiiriyo nabiga alayh slat slam asiyaama soonkii yahay wuxuu ku qurbada ahayd labaaan u kala qaadaynaa in daliil la helo tusinayo wuxuu nabiga alayh slat slam sameeyey calaa wajhi tacabudi wاlqurba tacabud u sameeyey qurbo ilahay ugu dhawaanayana u in uu khaas nabiga ku yahay alayh slam khusuusiya la daliil ku khaas yeelaya ficilkaas nabiga alayhi oo ummadiisa kale inaysan la wadaagaynin caddaynaya markaas wuxuu noqonayaa ficilkaasi khaasan bihi sala allahu alayh wasalam nabigu khaas ku ahaanaya mihaalkiisu waa ka waslihi siyaama sida soonka la xidhiidhiyo soonka la xidhiidhiyo macnihiis waxa weeye nabiga alayhi in uu laba maalmood ama saddex maalmood intuu doono uu xidhiidh u soomo habeenkii xataa uusan waxba cunin habeenkiina un waxba cunin una afurin una suxuranin maalintii usoo manaado habeenkii un waxba cunin maalinta kale uu ku xidhiidiyo maalinta kale ku soo xidhiyo wahaakada saasaa wasli la yidhahdaa taasi nabiga calayhi salatu wasalaam khasaa'istiisa ka ahayd maxaa nabiga alayh slat slam sidaa wuu oo wasligaa wuu sameeyey soonkii wuu xidhiidhiyey dabeetana asxaabtiisii baa isku dayay sidoo kale sameeyaanoo uu ka nahiyey nabiga alayh slat wuxuu iska daaya yani wasliga ha samaynin markaas waxay dhahan ya rasul adbu waad samaynaysaa markaasa nabig wuxu ui alayh inii lastu kahayatikum inii abiitu yucimnii rabbii wayasqiin anigu waxaan waa bariisanayaa buu idhi anigoo rabbigay uu waraabiyey oo i quudiyey culamadu macaani kala duwan bay ku fasireen waraabintaas iyo quudintaas yani culamada qaar ba waxay dhaheen ilahi subxaana wa tacaala ayaa wuxuu siinayaa quwo awood macnawi ah oo cibaadada u siinayo culamo kalena macaani kale ay ku fasireen taas hadda maxalkeedii ma aha laakiin maqsuudka waxaa weeye nabiga alayh ala slam wuxuu asxaabtiis u caddeeyey soonkaasi in aysan la wadaagaynin soonkaa la waslinayo la xidhiidhinayo oo asaga khaas u yahay kaas haddaba min khasa'is rasuuli sala la alay slam daliil baa tusiya cad oo sariixa waxaa ka mid ah waxyaabaha nabiga alayh sala salaam khaaska ku ah ee daliilku caddeeyey inuu nabiga alayh sla slam guursado afar dumara wax ka badan nabiga alayh sala salaam sagaal dumara ayuu guursaday oo hal mar macnaa isku keenay fii aanin waaxid wada qabay taasina nabiga alayh slam bay khaas ku ahayd waxaana taa tusinaya qowlka ilahi u yihi taaba lakum min annisa'i matna waulaaa warubac haddaba ilahi subxana wa tacala ummadda wuxuu u afar dumar ah oo uu ninkii inuu guursado haddaba nabiga alayh slam sagaalka dumarka ee wada guursaday hal mar waxay tusinaysaa in khasaa'istiisa ay ka tahay aayaddaas ayay markaa nabiga alay slam laga soo reebaya marka khasaaista nabigu fara badan yihiin oo culimmadu ku sheegeen fi kutub asira lakiin maqsuudka waxaa weeye wax kasta oo daliil uu na tusiyo in nabiga alayh salaam uu khaas ku yahay dee khaas buu ku noqonaya calayhi salaatu wasalaam waa yahay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha nabiga alayh ku khaas yeelay hadday gabadhu nafteed u hibaysa nabiga alayh salaam yani uma baahanayo in loo meheriyo xalaal bay unoqonaysaa hadduu ka aqbalo nabiga alayh salaatu wasalaam taasina nabiga alayh slam bay khaas ku ahayd ummaddiisu waxay u baahan yihiin idni lweli weligii gabadha inu idmo isla markaana laba shaahid meesha imaadaan in markaa gabadhii sidaa loogu meheriya ninkii uu aqbalo taasina waxaa daliil u ah qowlka ilahi uhi wamra'atan wahabat nafsaha lilnabiyi in araada الnabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duni اlmu'miniin yani haweeney muminad ah hadday nafteeda u hibaysa nabiga alayh slam nabiga waan ku markaa kuu xalaalayna in araada الnabiyu an yastankixaha khaalifatan laka min duni muminiin macnaha hadday nafteeda nabigu u hibayso haddii uu markaa nabigu alayh slat slaam uu doono inuu guursado aayadda bal u fiirso khaalisatan laka nabiga ayadoo khaalis arrintaasi kuu tahay adiga kuu gaartay min duuni lmuminiin waaya haddaba haddii aan helno daliil nabiga alay slam ku khaas yeelaya khaas buu nabiga ku noqonaya calayhi salaatu wasalaam haddii aynan helin daliil ku khaas yeelaya nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu noqonayaa tashriic caam ahoo ficilkaas ummaddu way kaga dayanaysaa nabiga alay slam saasaana asal ah waxaa asal ah afcaasha nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in ummaddiisu ay la wadaagayso oo marka ay kaga dayanayso wax kasta oo nabiga alay slam sameey ilaa inuu daliil tusiyo mooyaane markaa kuhaasiyalay nabig alay slam maxaa yeelay yani nas caamaha jiro ilahi wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana rasuulka ilahi waxaa idinku sugan dayasho wanaagsan marka ficil kastoo nabig alay slam sameeye waan kaga dayanayna ummadisu way kaga dayanaysaa ilaa inuu dliil eh, tusanaya inuu khaas ku yahay nabiga alayh salaam uu meesha soo gala markaas nabiga khaas buu noqonaya wuxuu yidhi ficlu qurbati ficilkii eh, qurbada ahay nabig alay slam ilahay ugu dhawaanayey min alkhusuusiyaati wuxuu ka mid yahay khusuusiyaadka nabiga salaatu wasalaam waxyaabaha nabiga khaaska ku ah ee khasaa'istiisa ah waase goorma xayu qaama halkii eh, uu istaago macnaha la helo daliiluhaa daliilkii khusuusiyaadkii la helo kawaslihi wadalika miaal kawaslihi nabiga ala slam xidhiirintiisa uu xidhiirinayo asiyaama soonkii uu xidhiirinayo kaas nabiga ala slam khaas ku yahay wuxuu uhi waxayu lam yaqum halka uusan qumin daliiluha daliilu lkhusuusiyati daliilkii khusuusiyada uusan qumin wajaba waxa waajib wajaba ficilkii waajib buu noqonayaa waqiila waxaa la yidhi mawquufun waa mid la joojiyeyoo waajibna ku mustaxabna ku tilmaami mayno wax kalena ku tilmaami mayno waan ka istaagaynaa ilaa xukumkiisa noox socoddaaba wa qiila waxaa la yidhi mustaxabun waa mid mustaxab oo sunno ah oo la jeclaystay fii xaqihi nabiga xaqiisa iyo wa xaqinaa innaga xaqeenna waaya wuxuu ku yidhi haddii aan la helin daliil khusuusiya daliil tusinaya nabig ala slam ficilka inuu khaas ku yahay markaas horta nabiga alay slam gaar kuma ahaanayo ummadduna way la wadaagaysaa oo ficilkaas way kaga dayanaysaa laakiin waxaan is weydiinaynaa ficilkaasi xukumkiisu muxuu noqonayaa ma waajib buu noqonayaa ma sunnuu noqonayaa ma mubaax buu noqonayaa saddex qolba haddaba ku jira masaladan saddexda qolba halka mualifku noogu sheegay wuxuu yihi qowlka koobaadi waxa weeye wuxuu leeyahay ficilkaas nabiga alay salaam uu sameeyey ee calaa wajhi tacabud u sameeyey cibaado isla markaana wax daliiloo tusinaya inuu khaas ku yahay nabig alay slam aynan helin qowlka koobaad wuxuu leeyahay waa waajib ficilkaas qowlka labaadna wuxuu leeyahy waa mustaxab waa sunna qowlka saddexaadna wuxuu leeyahy waa mawquuf waa tawaquf waan ka istaagaynaa waajib iyo sunnatoona ku tilmaameyna waa daaco waa qurbaan leenahay laakiin daacadaas iyo qurbadaas ma waajiba mise waa sunno waan ka istaagaynaa ayuu leeyahay qowlka saddexaad saddexda qowl waxaa ugu xoog badan qowlka dhahaya waa mustaxab haddaba qaacidada usuuliga ah ee muctamadka ah waxay leedahay فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الندب فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الندب ficilka nabiga alayh salaam ee mujaradka macnaha wax qariino ah oo tusinaysa aysan jirin in wujuub looga jeedo ficilkaasi waxaa lagu xambaarayaa nadbi sunno ayaa lagu xambaaraya sunnu noqonaya haddaba mithaalkiisu waxaa weeye nabiga alayh salatu marka uu guriga soo galo wuxuu ku bilaabi jiray caday sida caaisha radi allahu tacala canha marka cadaygaa nabig alay slam uu cadayan jiray markuu gurigii soo gelayo qowlkaa aan soo tilmaanay ee raajaxa haddii aan cuskanno wuxuu noqonayaa mustaxab buu noqonaya sunuu noqonaya waajibna ma aha mawquufna ma aha mubaaxna ma aha ee waa mustaxab nabig alay slam baa laga daganaya maxaa yeelay cibaadadu imaa inay noqoto waajib o imaa inay noqoto mustaxab cibaadadu mubaax ma noqoto waaya haddaba qowlkaas ayaa muctamad aho fii xaqihi wa xaqina marka kuleeyahay laakiin nabig alay slam xaqiisa mustaxab ku noqonaya isaga mustaxab u noqonaya inagana mustaxab u noqonaya lakin sida muctamadka ah ee raajixa nabiga fii xaqihi ficilkaa sunnada uu samaynayo waajib weya inuu sameeyo marka koobaad oo muxuu waajib u noqonayaa si nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa hee uu sharciga u gaadhsiiyo ila nabiga alayh slam waxaa la faray inuu ummaddiisa sharciga gaadhsiiyo waajibaadka iyo sunanta iyo makruuhaadka iyo maxaramaad wax kasta uu sheego u marka hadduu nabig alay slam uu ficil mustaxaba uu sameeyo waajib ku tahay ficilka mustaxabka inuu sameeyo si ummadiisa ugu caddeeyo waa marka koobaad bu ku noqonaya mar hadduu laakiin sameeyo marka koobaad wixii markaa ka dambeeya sunna u noqonaya fi xaqi lakiin marka koobaad inuu ummadda gaadhsiiyo oo dee ficilka ugu caddeeyo de waajib ku noqonaysa in calayka ila albalaaq ya ayuha arasuulu balliq ma unzila ilayk wuxuu yidhi meeshii lam yaqum uusan qumin daliiluhaa daliilu khusuusiyati wajaba waajib uu noqonaya ficilkii waqiila waxaa la yidhi mawquufun mid la joojiyey weeye waqiila waxaa yidhi mustaxabun mid sunnaha weeye fii xaqii nabiga xaqiisa iyo xaqina xaqeenna wa amaa maa shay miyaa lam yakun aan ahayn biqurbatin qurbo aan ahayn cibaado aan ahayn ilahay lagu dhowaanayo wa amaa maa shay miyaa lam yakun aan ahayn yusamaa mid lagu magacaabo biqurbatin dhowaansho ilahay lagu dhowaanayo macna daaca aan ahayn fainahu asagu shaygaasi fii xaqihi nabiga xaqiisa mubaaxun mid la baneeye weeye wa ficluhu samayntiisu ayadan lagu noqoye yubaaxu waa la baneeya lana inagana loo baneeya markuu mualif ka soo hadlay qaybtii koobaad ee afcaasha oo ahaa afcaashii tacabudiga ahayd ama cibaadada ahayd ayuu halkan ku tilmaamay qaybtii labaad oo ah afcaasha aan cibaadada ahayn calaa wajhi tacabudi waaaca nabigu usan u samayna qurba aan ahayn oo afcaal jibili ah ama afcaal bashari aan dhihi karnaa waa afcaasha qof kasta oo bini aadana uusan ka maarmaynin ee uu calaa wajhi ljibilla walbashariya uu ku samaynayo sida istaagii iyo fadhigii iyo jiifkii iyo cuntadii iyo afcaashaas waa jibili qof bini aadan oo ka maarmay ma jiro marka afcaasha nabiga alay slam uu samaynayo cibaado ma ah waa mubaax xaqiisa mubaax bay u tahay inuu samaysa inagu mubaax nogu nooc kalaa kuu haro oo ah afcaasha caadada ah waa afcaasha nabiga alayh slat slam u samaynaya calaa wajhi lcaada sida labiskiisa oo kale waxaan ogsoonnahay nabiga alayh slat slaam dharka uu xidhan jiray markii la soo diray kadib wuxuu ahaa dharkii uu xidhan jiray qabla albica intaan la soo dirin ka hor dharkiisama bedelin ahlu jahiliyada dharkay xidhan jireen muu nabig alay slam jiray hadduu khamiis yahay hadduu cumaamad yahay hadduu yani izaar hoos yahay iyo hadduu yahay maalan go go iyo waxa weeye izaar saas buu nabig alay slam u labisan jiray waa sidii ay caadatu qawmi qowmkiisa u labisan jireen marka dhihi mayno nabig alay slam aan kaga dayanay labiskaas maxaa yeelay qowmkiisiibuu ku waafaqaya laakiin labadanba haba ahaadaan mubaax oo waxa weeye afcaashan jibiliga iyo afcaashan caadada ah ha ahaadaan mubaax maxaa yel nabig alay slam ala wajhi tacabud ooma samaynin laakiin haddii ay sifa khaas ah ala sifa mucayan ay u dhaxaan sifadaas ayaa waxay noqonaysaa waxa weeye waxaan nabiga ala slam kaga dayanayno maalan sifatu nawmi alg sifada u seexan jiray dhanka midigta u seexan jiray nabig ala slat slam sifadaasi waan kaga dayanay nabig ala slat slam cuntada cunaya nabig ala slam saddexda farood ayuu ku cuni jiray nabig ala slam waan kaga dayanana bialaa asaabic waxa weeyaan kayfiyadu u jiray gacanta midigta ku cuni jiray dhanka u weelka yani mimaa yeliin inuu ka cuni jiray waxaaso dhan waxa weyaan waa kayfiyaad nabiga ala slat slam kaga marka wixii sifaad ah ee waxa weeye caadaadka ku jira iyo waxa weeye jibiladaas ku jira nabiga alayi slat slam waan kaga daynaynaa laakiin bisifa caama wixii caado ah iyo wixii ahaa jibili waxa weeyaan calaa wajhi tacabud ma ahee waxa weeya nabiga alayhi slat salaam in lagaga daydo shardi ma aha waajibna ma aha ee waa mubaax haddaad kaga daydatana waad heli karta hadaad iska daysana waad heli kartaa wuxuu ihi waama maa lam yakun waxaan ahayn miya yusama mid lagu magacaabo biqurbati dhawaansho fainahu asagu mubaaxu mid la baneey wey fi xaqi ay fi xaqi nabiga sal sl nbiga xaqiisa wa ficluhu samayntiisuna yubaaxu waa la baneeya aydan sidoo kalena inaga waa lanoo baneeyaa wain aqara nabiga hadduu qiro qawla hayrihi wain aqara hadduu suga dheh wain aqara hadduu sugo nabiga alayhi slat slam qawla hayrihi qof kale qawlkii haddii uu sugo uusan inkirin jucila waa laga yeelayaa iqraarkaas ka qawlihi nabiga alay slam odhahdiisa oo kale kadaaka waxaa la mid ah arrinkaas ad ucila lagu sameeyey yani amaam nabi sal sl nabga hortiisa lagu sameey o nabig alay slam uu ka aamusay waamaas shaygii jaraa dhacay fii casrihi nabiga waqtigiisii ama zamankiisii uma dabeetana ala calayhi uu nabig alay slam arkay in aqarahu hadduu nabig alay slam uu sugo usan inkirin falyutabac hala raaco halkana wuxuu ku sheegayaa iqraarkii markuu ka soo hadlay afcaasha ayuu iqraar ku sheegaya iqraarka haddaba haddaan si guud u tilmaano waxaa weeye in nabiga alayh slat slam uu ka aamuso inkiritaanka qowl ama ficil hortiisa lagu sameeyo ama casrigiisa la sameeyo oo uu ogaado nabiga alayh salatu asalaam hadduu nabig alay slam qof hortiisa uu ka dhaho qowl dabeetna nabig alay slam uusan inkirinoo ka aamuso ama ficil hortiisa lagu sameeyo nabig alay slam uusan inkirina ka aamuso taas waxay ka dhigan tahay nabig alay slam inuu waxaas raalli ka yahay oo ugu yaraan waxaas uu yahay mubaax waxaas uu yahay shay bannaan hadduu qowl yahay iyo hadduu ficil yahayba haddaba iqraarkii wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood si guud laba qaybood buu u qaybsamaya iqraar calaa wa iqraar calaa ficil waayahay iqraar calaa qowl qowl inuu nabig alay slam uu sugo uusan inkirin mithaalkiisa waxaa weeye iqraarkiisii nabig alay slam uu ku sugay abu bakr markii uu yidhi salabka siiyo qofka yani salab alqatiil gaalkii la dilay wixii laga furtay dharkiisii iyo cuddadiisii ah ninkii qaatilka la dilay ha siiyo uu iyadoo jihaad lagu jira nabiga alay slam muusan inkirin oo muusan dhihin hadalkaasi waa khalad saa darteed waxay noqotay sunna taqriiriya nabiga alay slam way ka sugnaatay dabcan inuu yidhi man qatala qatiilan falahu salamu qofkii qatil dila waxa weeye qof dilaa waxa weeye salafkiisa asaga iskale qof gaala dabcan laga hadlaya waayahay kaasi waa iqraar cala alqowl iqraar cala alficli mitaalkiisa waxa weeye nabiga alayh salatu salaam khaalid bin waliid ayaa hortiisa ku cunay dabbadii calaa maa'idatihi alayh salatu salam nabig alay slam muusan ku ikirin marka taa waxay tusisay dabadaasi inay xalaal tahay sidoo kale nabig alay slam wuxuu arkay xabashidii oo ku ciyaaraysa masjidkii nabiga alay slat salaam bilxiraab waramo yarar bay marka nabiga alayh salat slam ku inkirin muusa dhihin masaajidka maxaad ugu ciyaaraysaan taasi waxay tusinaysaa inay bannaan tahay culamadu lakin waxay dhaheen ta'liifan lahum xabashidaasi waa dhow islaameen markaa marka nabig alay slam qulubtooda kusoo dumaya waaya taasina waa iqraar cala alficl iqrar cala alficl waxaa ka mid ah ninkii qul wallahu axad kusoo khatimi jiray salaad kasta oo uu tujiyo asxaabtiisa ayuu markaa suurad buu ahrin ama qur-aanka qayb ka mid ah dabeetana wuxuu kusoo khatimi qul wallahu axad salaad kasta oo uu tujiyo qul wallahu axad buu ahrinaya marka qoladii way ka cawdeen nabiga calayhi salatu wasalaam ba arrinka u sheegeen nabiguna alayh الslat slam u weydiiyey ninkii maxaase u yeelaysaa bu i markasu uxu rasuul allah waxa wey waa صifaة الraxmaan anna waan jeclay inaan ahriyo markaasa nabig alay slam wuxuu ihi ogow ilahay inuu ku jecel yahay sidaad u jeceshahay marka taasina waa iqrar cala اlficl si guud haddana wuxuu u iqraarkii ama qowl ama ficil iqraar fi yani calaa qowl aw ficil bayna yaday nebi sal slam nabiga hortiisa lagu wa iqraar calaa qowl aw ficil fii zamani nebiya sal slam la sameeyey oo nabig alay slam ogaaday haddaba labadaa hore waan soo miaalin wixii zamanka nabiga hortiisa laga sameeyey laakiin wixii dhacay nabiga waqtigiisii lakin hortiisa aan laga samaynin nabiga alayh sla slam ogaaday waxaa tusaalihiisuu noqonayaa mucaad bin jabal radi allahu tacala canhu nabiga ayuu la tukan jiray salaadda cishe salaadda cishuu nabiga alay slam la tukan jiray dabeetana qowmkiisuu qaban jiray oo salaadda cishe uu ku tukan jiray masjidkooda marka halkaa waxaa laga qaatay qofkii mutadawica ahaa ee sunaha tukanayay inuu tujin karo qofkii muftaridka ah ee faradka tukanayay si imaam shaafici uu qabo arrinkaa nabig alay slam mu ogaaday ficilkaa nabiga uu sameeyey mucaad binu jabal nabigu u ogaaday calayhi isalaatu wasalaam laakiin muusan ku inkirin mucaad mucaad muusan ku inkirin nabiga calayhi salaatu wasalaam baabu naskhi naskhi ayuu kani u baab yahay wuxuu uhi mualifku raximah allahu tacaala annasku naskigii naqlun rarid weeye oo amase isaalatun zuulin weeye kamaa sidii xakawe ka sheegeen can ahli lisaani dadkii ahlu luqada ahaa fiihimaa labada arrimood naqligii iyo isaaradii waa yahay naskiga wuxuu leeyahay tacriif luqawi ah iyo tacriif waxa weeye isilaaxi ah tacriifka siga luqawiga waxa weeye laba macno ayaa naskiga lagu ilaaqaa naqli iyo isaalo isaalada tusaalaheedu waxa weeye nasakhat ishamsu dil cadceeddii baa zuulisay ama baabi'isay harhkii cadceeddu markay soo baxda harhkii shay aan fashay aan bay u baabi'inaysaa marka waxaa la dhihi nasakhat ishamsu bdilla way naskhisay macnaa way zuulisay wey naskhi bimacna naqligana waxa weeye nasakhtu lkitaaba kitaabkii baan minguuriyo waan qoray wixii ku jiray ama waan koobiyey ayuu markaa noqonaya waa yahay naskhi marka bimacnaa naqli wa naskhi bimacnaa izaala labadaa macno ayuu xagga luqada leeyahay wuxuu ihi anasku naskhi naqlun rarid weeye wasaalatu ama zuulin weeye kama sida xakow ay ka sheegeen can ahli lisani ahli luqadi fiihima labada macnaba waxadduhu tacriifkiisa isilaaxiga waxaa weeye rafcu lkhiaabi khiaabkii allaaxiqi ee dembeeyey inuu kor yeelo hubuuta xukmin xukm sugnaanshihii xukumkaasoo ku sugnaaday bilkhiaabi saabiqi khiaabkii hore rafcan koryeelid uu kor yeelo koryeelidaasoo calaa wajhin wejhi uu koryeelayo lowlaahu ay lowla rafci rafciga hadduusan jiri lahayn lakaana daka arrinkaa wuxuu ahaan lahaa haabitan mid sugan siduu yahay idaa waa goortii idaa waa haddii taraakha uu kadib maro khiaabka laaxiqaya wax nasakhaya canhu khiaabkii hore fi zamani xagga zamanka idaa taraakha haddii uu kadib maro weeye canhu khiaabkaa hore fi zamani zamaanka uu kadib maro maa bacdahu khiaabkii ka dambeeyey oo min alkhiaab aani khiaabkii labaad ah mualifku naskhiga tacriifkiisa wuxuu ku sheegay inuu yahay rafcu اlkhiطaab اlaaxiq hubuutu xukmi bilkhiطaab الsaabiq yani in ay jiraan laba khiطaab mid mutaqadima iyo mid laaxiqa laba khiطaabo midna horeeya midna dambeeya kan dambeeya kii hore xukumkiisii nasakhaya haddaba waa in khiطaab dambe ama khiطabka hadda waxa loga jeeda naskii kitaabka iyo sunada ayaa khiطabka loga jeeda haddaba naskii kitaabka ama sunnada in uu nasakho xugum hore oo ku sugnaaday nas hore oo ama kitaab ha ahaado qur'aan ama sunna ahaado inuu kor yeelo oo xukunkaa meesha ka saaro ayaa waxaa la yidhahdaa naskhi haddaba naskhi waxa weeye khitaab dambe ayaa wuxuu nasakhaya ama nas dambe ayaa wuxuu nasakhayaa nas hore xukum ku jiray meeshuu ka saaraya gebi ahaanba waa calaa wajhin markuu ku calaa wajhin ataa lowlaahu lakana haabitan macnaha qaad wuxuu u zuulinaya kulli ah oo naskii markaa xukunkiisii uusan sugnaanayn yani ma noqonayn eh, takhsiis ma aha oo xukunkii qayb lagama soo reebayo ee eh, waa la zulinaya gebi ahaantiisa meesha waa laga saaraya waaya walidalika waxay dhahen culamada qaar rafcan cala wajhin ataa lowlaahu lakana haabitan haddii macnaha naskan uusan imaan lahayn eh, yani xukunkiisi wuu sugnaan lahaa kan dambe haduusan imaan lahayn kii hore xukunkiisi wuu sugnaan lahaa intan looma baahnay dheheen maxay mar haddaan idhi rafci haddaan idhi lama baahno inaan dhahno calى wajhin ataa lowlaahu lakana haabitan waa un tacriifkii baa lagu dheeraynaya waayahay haddana waxaa shardi ah in kan dambe ee naasikha ah mansuukhii uu ka dambeeyo naska naasikha mansuukhii inuu ka dambeeyo xagga zamanki uu kaga dambeeyo haddii uusan kaga dambaynin markaa ma noqonaya naskhi hadday isku zaman dhacaan de waxa way markaa naskhi ma noqonaya takhsiis buu noqonaya maalan iyo wixii la midka ah. waayahay wuxuu ihi waxaduhu naskiga tacriifkiisa waxa weeye rafcu lkhiaabi khiaabkii ama naskii kitaabkiiyo sunnada allaaxiqi ee dambeeyey in la kor yeelo oo meesha laga rafcu alkhiaabi laaxiq khitaabkii dambe ee dib ka yimaaday inuu kor yeelo hubuuta xukmi xukmi sugnaanshihii bilkhitaabi saabi khitaabkii hore ku sugnaaday rafcan koryeelid calaa wajhin wejhi loo koryeelaya ataa Ehm, lowlaahu ay lowlaa hada rafci koryeelidda haddiisan jiri lahayn lakaana wuxuu ahaan lahaa khitaabkaa hore xukunka ku jira haabitan mid sugan kamaa huwa siduu yahay buu usugnaan lahaa macnaha haddii uusan kan dambe imaan lahayn kii hore sidiisuu ahaan lahaa ee kan dambaa koryeelaya xukunkan dambe ayaa nasakhaya marka xukunkii hore idaa talaaqa haddii uu ka dambeeyo canhu ehm, ay can alkhitaabi saabiq khitaabkii hore fi zamani zamankii maa bacdahu kii ka dambeeyo min alkhitaabi aani khitaabkii labaad ah macnaha wuxuu ku leey waa inuu ka dambeeyaa si markaa naski uu xasilo bil ha ka dambeeyo laba bilood ha ka dambeeyo hadduu doono markuu kale soo dego asagoo lagu camal falin kii kale ha ka daba yimaado ahlama shay in ay kala socnaadaan labada nas ee isnasakhaysa naskiguna waa shay sugan oo waxa weeye qur-aankaa bay noo caddeeyey maa nasakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayri minha ilahi wuxuu yihi wixii aan nasakhno oo aayad ah ama aan dib u dhigno xukumkeeda waxa weeye nأti bkhayri minha waxaan keenayna wax ka khayr badan daba nasku wax weeyaan waaqicun sharcan waa xisan yani wuuna dhacay sharciguna wuu caddeeyey inuu wax jira uu yahay oo macnaha uu bannaan yahay wajaaza waxaa bannaan nasku rasmi rasmigii lafdigii in la naskho duuna alxukmi ayadoon xukumka la nasakaynin kadalika saas oo kale nasku lxukm xukumka in la naskho duuna rasmi lafdiga ayadoon la nasakhaynin wanasku kulli minhuma mid walba in la naskho ilaa bedelin bedel in loo naskho waduunihi iyo waduuni bedelin bedel la'aanti bedel iyo bedel la'aan ba waa la nasakhi karaa wadaaka arrinkaa oo ah in loo nasakho ilaa hayri bedel takfiifun waxa weeyaan fududayn fududayntaasoo xasala xasashay wajaaza ayadon sidoo kale waxaa banaa kownu dalika albedeli bedelkaasi inuu ahaado akhafa mid ka fudud kii la yani la nasakhay inuu ahaado mid ka fudud ee lagu bedelay aw mase ashadda mid ka adag mima qad batala kii buray wajaaza ayadon waxaa banaa awjaaza waxaa bannaa aydan sidoo kale kownu dalika albedeli bedelkaasi inuu ahaado ahafa mid ka fudud ow ashadda ama mid ka adag mima qad batala kii buray oo ahaa mansuukhii halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa anwaaca naskh biictibaari naasikh walmansuuq naasikhi mansuukha markaan eegno wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood saddex qaybood buu qaybsamaya naskhu alrasmi duna alxukmi wa naskhu alxukmi duna alrasmi wa naskhu alrasmi walxukm saddexdaasuu qaybsamaya kan koobaadee ahaa nasku rasmi duuna alxukmi miaalkiisu waxaa weeye macnaha lafdigii baa la nasakhayaa oo waxa weeye xukumkiibaa baaqi ahaanaya u fiirso xukumkii waa baaqi laakiin lafdigii waa la nasakhay miaalkiisu waxa wey aayat rajmi aayat rajmi waa aayad qur-aan ka ahayd oo jirta dabeetna waa la nasakhay lafdan la nasakhay lakiin xukumkeeda waa baaqi oo rajmigi wuu jiraa waqtiga nabig alay slam dad baa la rajmiyey waxa weeyaan asxaabtiina way rajmisay bacd nabiy alayh salatu asalaam marka rajmigu waa xugum sharcigu jira laakiin aayaddii qur'aanka ahayd ee caddaynaysa rajmiga miyay qur'aanka ku jirtaa maya kuma jirto waa la tilaawatan baa la lafdan baa la nasakhay rasmiga ku sheegay waa lafdan xagga lafdigii iyo tilaawadii ayaa la nasakhay waxaana taa daliil u ahaa qowlkii u yihi cumar radi allahu tacala canhu ilahi wuxuu soo dejiyey buu yihi aayat arajm aayadda rajmigu soo dejiyey faqara'naaha wacaqalnaaha wawacaynaaha waan akrinay bu i oo waan fahnay oo waan koobnay farajaba rasul sl warajabna bacdahu nabig ala slam wuu rajmiyey buu ihi anaguna waan rajminay nabig ala slam gadaashiisa marka taasi aayad bay ahayd la nasakhay qur-aankana kuma jirto culamada qaar baa dhahaa aayaddaasi waxay ahayd wاshayku wاshaykhaةu ida zanaya farjumuuhuma albattة nakala min allah wallahu caziizu xakiim yani qofkii waxa weeyaan sheikh waxaa loga jeeda halkan odaygii manaha guur hore soo maray washaykatu gabadhii guur hore soo martay ida zanayaa farjumuhuma albatta manaha dhagax ku dila nakala min allah wallah aز xakim lakin ma sugnaanin in aayaddu ay sida ahayd ma sugnaanin waaya kaas haddaba waa nasku atilaawati duna alxukmi xukunkii lama naskhin lakin tilawadii baa la naskhay xikmadda ku jirta maxay tahay culimadu waxay dhaheen waa imtixaan ummadda lagu imtixaamayo aayaddan qur-aanka ku jirta waa laga saaray xukunkeedina waa baaqi ummadda lagu imtixaamaya may ku dhaqmayaan xukunkii mise way iska daynayaan waxay dhahayaan maadaama qur-aanka uusan ku jirin rajmigii waxa weeyaan ku camal fali mayna ay dhahayaan waa nooc imtixaana hadday ummaddu markaa ku camal fashana waxa weeyaan way liibaanaysaa oo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisi bay ku liibaanayaan hadday markaa ku camal fali weydana dee waxay noqonaysaa ummad markaa diinteedii aan ku dhaqmin oo imtixaankii ku fashilantay nooca labaadi waxa weeye nasku alxukmi duuna tilaawa xukunka in la naskho tilaawadii laakiin ay meesha ku jirto ama nasku alxukmi duuna arasmi kaasi miaalkiisa waxaa weeye aayaddii siyaamka ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin kuwa awoodi kara inay soomaan waxaa yani leeyihiin oo ku waajibaya in ay fidyadii iska bixinayaan waman tadawaca khayran fahuwa khayru lah waan tasumuu khayra lakum haddaba soomku mukhayar buu ahaa fi ibtidaءi اlislam qofki inuu soomay inuu fidya iska bixiyo inuu dacaan bixiyo inuu soomay labadaas asaga khiyaar u ahaa taa waa la ayadda ka dambaysaa naskda faman shahida minkum الshahra falyasum qofkii marka bisha goobjooga ilahay ha soomo yidhi waa mansuuq haddaba aayaddii waa baaqi laakiin xukumkeedii baa la nasakhay saasuna naska u badan yahay naska badankii waa noocaas mithaal kale haddaan soo qaadana waxa way aayat lmusaabara aayaddii musaabarada oo ilahi wuxuu yidhi in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu miatayn wa in yakun minkum miatun yaglibu alfan min aladiina kafaruu aayaddaas tusinaysa in qofka muslimka ah inuu la dagaalamayo toban gaalo ah oo waxa weeyaan tobankii ay la dagaalamayaan boqol labaatankii ay laba la dagaalamayaan waxa weeyaan boqolkiina ay kun la dagaalamayaan waxaana saqra ayadda ka dambaysa ilahi wuxuu yihi alana allahu cankum aclima ana fiikum dacfan in yakun minkum miatu saabiratun yaglibu miatain wain yakun minkum alfun yaglibu alfayni biidn illah macnaha ayaddani waxay tilmaamaysaa in boqolkii ay la dagaalamayan laba boqol kunkiina laba kun halkii qof inuu la dagaalamaya labo gaaladii ka oo marka uuna ka carari karin waayahay haddaba waxa weeyaan xukumkii aayadda waa la zuuliyo meesha waa laga saaray aayadda dambaa nasakday tilaawadeeda lakin waa baaqi haddaba ku jirta waa maxay in la naskiyo xukumkii tilaawadeena baaqi ahaa tilawada maxaa mesha saari waaye waxaa looga saari waayey laba arrimood midda koowaad in ummadda loo muujiyo ilahi subxana wa tacala inuu naxariistay oo axkaamtii loo fududeeyey ama axkaamtii tadaruj ay soo martay oo ay maraaxil soo martay midda labaad in ajir ay ka helaan ayadda ay arinayaan mar kastoo aan arino ajir baan ka helin haddii ayadda meesha laga saari lahaa ajir maanan heleeno de qur-aanka ogtiin waa yutacabadu bitilaawatihi ilahay waa lagu dhawaada arintiisa nooca saddexaad waxa wey malifka nooma sheegin waxa wey nasku rasmi walxukm xukumkii iyo tilaawadii labadaba in la oo taa waxaa miaal looga dhigaa xadiidkii caaisha radi allahu tacala canha ay tidhi kana fima unzila min alqur'an cashru rabacaati macluumaati yuxarim yani qur-aanka la soo dejiyey waxaa ka mid ahaa bay tidhi toban nuugmo oo la og yahay taxriim bay faa'iideeyaan macnaha qofkii gabadhii nuujisa ilmo yar toban nuugmo ilmahaasi wuxuu noqonayaa ibnaha min aradaac ayadna waxay noqonaysaa ummahu min aradaac hooyadii bay noqonaysaa xagga nuugmada dabeetana uma nusikna bihamsin macluumaat waxa lagu nasakhay bay tihi shan nuugmaa lagu nasakhay oo la og yahay fatwufiya rasul la slam wahuna fi ma yuqra'u min alqur'an haddaba waxaan leenahay tobankaa la nasakhay u fiirso tobankaas e, radacaad waxa weeye mansuukh tilaawatan wa xukman tilaawo iyo xukm waa la naskhay qur'ankan hadda kuma jirto cashar radacaatin macluumaatkan muxarimna kuma jirto oo tilaawadi waa laga naskhay xukm ahaanna waa la naskho tobanka waxaa lagu naskhay shan haddaba tobankii waa mansuukh tilaawatan wa xukman shantuna waxa weeye mansuukh tilaawatan laa xukman xagga tilaawadii umaa la naskhiy lakin xukumkeedii waa baaqi oo waxa weeyaan shantii waxa weeyaan raaaad taxriim bay faa'idaynayaan waayahay haddaba saddexdaa qaybood ayuu markaa u qaybsamayaa haddana wuu sii qaybsamayaa oo wuxuu u qaybsamayaa naskigii xagga bedelka markaan eegno nask ilaa bedel wa nask ilaa hayri bedel in loo naskho xukumkii xukumka lagu bedelo iyo inaan xukumkii waxba lagu bedelin haddii xukumkii xukum lagu bedelaya waa kuwaan soo tilmaamayna sida aayat almusaabara iyo aayat asiyaam iyo waa xukumkii waa xukumka lagu bedelay naskh ilaa hayri bedelna waxaa weeye tusaalihiisu aayat almunaajaat aayaddii munaajaadka ilahay qur'anka inoogu sheegay munaajaati rasuuli sala allahu alayh wasalam yani haddaan si kala udhigno waxa weye wujubu sadaq bayna yaday munaajaati rasul slam aayaddii caddaynaysa in ay waajib tahay in qof kasta oo nabig alay slam raba inuu la fadhiisto oo la sheekaysto inuu yani bixiyo sadaqaynay waajib ku tahay marka hore waajib bay ahayd dabeetna waa la naskhay aayaddaas oo aayaddaas waa maxay ya ayuha aladiina aamanuu ida naajaytum rasuul faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa buu leeyahay yacni haddaad nabiga doonaysa inaad la fadhiisataan ood la sheekaysataan waxa weeyaan sadaqa bixiya oo sadaqa iska horraysiiya dabeetana arrinkaa waa la nasakhay oo aayadda ka dambaysa waa nasakhay ilahi wuxuu yihi ashfaqtum eh, an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa faidin lam tafcaluu fataaba allahu calaykum faaqiimu salata waatuu zakaat aayadaasaa nasakhda oo waxa weeye meesha waa laga saarayba sadaqadii waxba laguma bedelin waxba laguma bedelin wax kaleo lagu bedelay ma jiro waa naskh ilaa hayri bedel haddaba naskh ilaa hayr bedel waa nooc takfiif ah naskh ilaa bedel ilaa hayr bedel sobayna dhihin naskhi wuxuu qaybsanaya bedel ilaa hayr bedel kii bedelkaa soo qaado naskh ilaa bedelkii wuxuu qaybsanaya asna saddex qaybood naskh ilaa akhaf wa naskh ilaa aqlab wa naskh ilaa musaawi in lagu bedelo xukumkii xukum ka fudud ama in lagu bedelo xukum ka adag ama in lagu bedelo xukum ay isku mid yihiin saddexdaasuu qaybsamaya naskh ilaa akhaf mid ka fudud marka lagu bedelayo waxa weeye mithaalkiisu iyakum minkum ishruuna saabiruuna yaqlibu miatayn aayat musaabara yani halkii qof wuxuu u dhigmayey ee muslimka ahaa toban gaalo ah ayuu markaa gaashaanka u daruurayo markaa iska caabinay taasi xugum adag bay ahayd hal nin inuu toban nin la dagaalamo xugum adag buu ahaa waa la fududeeyey waxa lagu fududeeyey halkii inuu la dagaalamay labo marka wuxuu ilaha yidhi alaan ahafa allahu cankum aclim ana fiikum dacfan fain yakum minkum miatu saabiratu yaglibu miatayn hadab kaas waxa weya naskhi ilaa ahaf xukumkii xukum ka fudud ayaa lagu bedelay naskh ilaa aal ama ilaa alad midka dhahdaba aw ilaa ashad intaba waa dhihi karta aal alad ashad intaba waa la dhahaa mid adag ama culus ama adag oo qallafsan in lagu bedelo miaalkiisu waxaa weeye aayaddii siyaamka siyaamka marka hore wuxuu ahaa mukhayar qofkii inuu icaam bixiyo cunto iska bixiyo inuu soomo labadaba isagaa khiyaar u lahaa hadduu doonana uu soomaya hadduu doonana icaam buu bixinay kaas xoog fudud u ahaa dad badan weliba de ilahay xasiyey waxaa u fududba inay icaamka iska bixiyaan oo iska afuraan xukunkii ka dambeeyey ee lagu bedelay lagu nasakhay ayaa wuxuu noqday in soonkii uu noqdo mutacayin qofkii uusan khiyaar lahayn bisha ramadaan inuu soomo mooyaane aan laga aqbalaynin inuu icaam bixiyo dee qofkii macduura marka laga reebo ee xanuunsan ama waayeel ah ee aan soomi karin ka asaga icaamkii uu bixinaya laakiin qof kale ee xoog ah asagu waxa wey waxa waajib ku ah markaa inuu soomo haddaba xuumkaasi waa ilaa ashad xuumkii baa la adkeeyey xuumkii baa la adkeeyey ilaa musaawina waxa way mithaalkiisu istiqbaal alqibla yani qiblada marka hore waxaa loo tukan jiray ilaa bayt almaqdes markuu nabig alay slam madiine gaadhay bayt almaqdes bay asxabtu tukan jireen dabeetana waxaa loo bedelay qibladii ila alkacbati kacbadii in xaggeeda loo jahaysto fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam haddaba kaasi waa naski ila musaawi oo in baytlmaqdes la qaabilo iyo in kacbada la qaabilo wax farqa oma dhexeeyo qofki inuu agga ujeedsay agga ujeedsado waa isku mid yani lama dhahayo tanaa ka fudud ama tanaa ka adag waa isku mido waa naski ilaa musaawi naski ilaa musaawi marka mualifka naski ilaa musaawi muusan sheegin oo wuxuu sheegay akhaf iyo ashad bas uu sheegay laakiin musaawi muusan sheegin wuxuu yihi wajaaza waxaa bannaan rasmi lafdigii in la nasko waxaad dhihi kartaa nasku tilaawati tilaawadii in waa isku mido tilaawadii iyo waa isku mido lafdigii in la nasakho duuna alxukmi xukumkii ayadoon la nasakhayn xukumkii waa baaqi lakin tilaawadii baa la nasakhay kadalika saas oo kale naskhu lxukmi xukumkii in la nasakho duuna alrasmi iyadoo oon lafdigii la nasakhayn lafdigii waa baaqi lakin xukumkii baa meesha ka baxo la nasakhay wa naskhu kullin minhuma mid walba in la naskho oo macnaha mid walba in loo nasakho ilaa bedelin bedel in loo nasakho waa waduunihi iyo bedel la'aantii yani naska ilaa bedel wa ilaa hayri bedel baan ku tilmaamaya wadaaka kan dambe oo ahaa ilaa hayri bedel yani duuna bedel bedel la'aantii loo nasakhayo takhfiifun waa fududayn xasala oo markaa ummadda u xasashay wajaaza waxaa bannaan aydan sidoo kale kownu dalika albedel bedelkaasi inuu ahaado akhafa mid ka fudud mubdelkii kii lagu bedelay la nasakhay inuu ka fududaado ayaa markaa bannaan oo la arkaa oo mase mid ka adag oo mima qad badala kii buray inuu ka adkaadana way dhici kartaa oo kii la nasakhay inuu kasii adkaadana way dhici kartaa wuxuu yidhi uma dabeetana alkitaaba kitaabkii yunsakhu waxaa lagu nasakhaya bilkitaabi kitaabkii ka sunnatin sida sunnadii fatunsakhu waa lagu nasakhaya sunnadii bisunnatin sunno halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa naskhiga aqsaamtiisii biictibaari naasikh marka la eego kan wax nasakhaya ayaa wuxuu u qaybsamayaa qaybahan mualifku inoo sheegi doona naskh alkitaabi bilkitaab wanasku sunnati bisunna wanasku lkitaabi bisunna wanasku sunnati bilkitaab wanasku lmutawaatir bilaxaad wanasku alaxaadi bilmutawaatir lixdaas u qaybsanaya kan hore ahaa alkitaab bilkitaab in qur-aankii qur-aan lagu nasakho ama sunnadii sunno lagu nasakho waa laba qayboode qur-aan qur-aan in lagu nasakho mithaalkiisa waxaa weeye qwl lahi tabaaraka wataala qowlka ilahi wuhi in yakun minkum cishruuna saabiruna yaqlibu miatayn wain yakun minkum miatun saabiratun yalibu in yakun minkum miatun yaglibu alfa min aladiina kafaruu bianahum qawmun la yafqahuun alana khafa allahu cankum wacalima ana fikum dacfan fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibu miatayn wain yakun minkum alfun yaglibu alfayn biidn illah wallahu maca saabiriin waa aayaddii marka wataan sheegaynay aayat lmusaabara waad artaa aayaddan dambe alana khafa allahu cankum ay aayadda hore nasakday horaan oga soo hadalay wa nasku qur'aani bilqur'an naskhu sunati bsunana waxaa weeye miaalkiisu xadiidka nebigu yuri alayhi salaatu wasalam kuntu nahaytukum can ziyarat lqubuuri fazuuruuha waxaa idinka reebay hadda ka hor qubuurta inaad booqataan ee booqdu nebigu yuri alayhi salaatu wasalaam u fiirso yani nabi alay slam wuxuu noo caddeeyey inuu hadda ka hor ummadiisa ka reebay inay qubuurta booqdaan haddaba kaasi xugun buu ahaa sunnada ku sugnaaday inay xaaraan tahay qubuurta booqashadeeda waa xugum sunnadii ku sugnaaday xadiid kalaa yimid oo nabiga alay slam wuxuu u baneeyey asxaabtiisii bal ee uu amray inay qubuurtii booqdaan fazuuruuha booqda haddaba xukunkii min ataxriimi ila anadbi ayaa lagu bedelay waxa weeye meeshuu xaaraan ahaa ayaa waxaa laga dhigay manduub sunna laga dhigay oo ziyaaratu qubuur waxay noqotay sunno oo labada xukunba maxay ku sugnaadeen sunno kii horena sunno kusugnaaday ka dambana sunnadii ku sugnaaday haddaba waa nasku sunnati bisunna sunadiina sunna lagu nasakho labadaaba muran kama taagno culamada iskuma khilaafsano wuxuu yihi uma dabeetna alkitaabu qur-aankii yunsakh waa lagu nasakhaya bilkitaabi qur-aankii baa lagu nasakhaya kasunatin sida sunadii bisunatin sunna kasunatin sunnadii fatunsakh waa lagu nasakhaya bisunatin sunno walam yajuz ma banaano an yunsakh alkitaabu qur-aanka in lagu nasakho bisunatin sunna in lagu nasakho bal cagsu iskala dhaaf cagsigiisa ayaa sawaabu sawaab ah oo sax ah macnaha wuxuu leeyahay mualifku ma banaano in qur-aankii lagu nasakho sunno laakiin way bannaan tahay in sunnadii lagu nasakho qur-aan waaya halkan mualifku leeyahay qur-aankii waxaa lagu nasakhi qur-aankii wuxuu nasakhi karaa sunnadii lakiin sunnadii qur-aanka ma nasakhi karto wuxuu uga jeeda horta sunnadan sunnadii axaadka uga jeedaa sunnadii axaadka ayuu uga jeedaa sunnada mutawaatirka ah dib buu mualif ka sheegi doonaa sunnada axaadka ah waa sunnada aan mutawaatirka ahayn mutawaatirkuna waxa weye wixii waxa weeyaan ay wariyaan jamci ay mustaxiil tahay been inay ku heshiiyaan tiro badan baa warisay ay mustaiil tahay inay been ku heshiiyaan haddaba qur-aankii wuu nasakhi karaa sunnada lakiin sunnadii qur-aanka ma nasakhi kartuu leeyahay arrinkaasi waa arrin khilaafi ah inay sunnadii ayna nasakhi karin waxa weeye qur-aankii horta mualifku wuxuu ku tegay asagu in aysan bannaanayn inay sunnadii qur-aanka nasakdo sababtuna waxa wayaan buu leeyahay qur-aanku waa mutawaatir waa qaciyu hubuut hubuutkiisu wuu sugan yahay laakiin sunnadani waa axaad waa daniyu hubuut daniyat hubuut weeyaan haddaba ayadaa ka daciifsan qawigi yani ma nasakhi karto ayadoo daciif ah qawigi ma nasakhi karto saasuu leeyahay maxaa yeele waxaa shardi uu leeyahay in naasikhi iyo mansuukhi ay isku quwan yihiin ama naasikhi uu ka xoog badan yahay mansuukhi uu ka xoog badan yahay lakiin haddii uu naasikhu ka daciifsan yahay mansuukhi markaa ma nasakhi karo halkaasuu maray lakiin sida muctamadka ee raajixa waxaa weeye in sunnadii ay nasakhi karto qur-aanka hadday doonto axaadba ha ahaato maxaa yaele waxaa la nasakhaya maxalu naskhi waa xukumka xukumka weeyaan xukumkana way ka siman yihiin qur aayaddii iyo xadiidkii oo labada waa daniya inta badan axkaamtu waa dani ama nusuustu waa dani marka waa la nasakhi karaa oo waxaa weeye sunnadii qur-aanka way nasakhi kartaa labada waa laba waxyi waxaa shardi uun ah markii sunnadu ay nasakhayso qur-aanka in sunnadaas ay tahay sunno saxiixa waa kow isla markaa aayaddii iyo xadiidkii in la jamcin kari waayo oo suuroweeda in la jamciyo isla markaana in la ogaado in xadiidkani uu ka dambeeyey aayaddii oo markaa e, uu mutaahir yahay shuruuddani naas kuma hatane waa shuruud caamahoo naskhi uu iska leeyahay in naasikhi uu ka dambeeyey mansuukhii isla markaana ay suuro weedo in la jamciyo naasikhi iyo mansuukhii marka haddii shuruuddaa la helo sunnadii way nasakhaysaa qur-aanka tusaale ma u helaynaa culamada qaar baa leh tusaale looma helayo sunno nasakhaysa qur-aanka laakiin hal arrin baa jira oo aan is leeyahay noqon karaa tusaale waa aayaddii tilmaamaysay alwasiya lilwaalidayn walaqrabiin ilahi wuxu ya ayuha aladiina aamanuu e, kutiba calaykum ida xadara axadakum almowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiin bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin marka ayadan waxay noo tilmaantay in qofkii markii geeridu kusoo xaadirto ay waajib ku tahay in uu u dardaarmo waalidiintii iyo qaraabadii qaraabadiisi waalidiintii inuu u qaybiyo xoolihii oo marka u dardaarmo udho hebel intaa hala siiyo hebel intaa hala siiyo waalidka hooyada intaa hala siiyo aabbaha intaa hala siiyo inankii intaa hala siiyo inantayda intaa hala siiyo oo markaasaa u dardaarmay haddaba aayaddaasi in wasiyada ay waajib tahay dadkii warasada ah in loo dardaarmo xoolihii ayaa noo caddaysay waa intuusan dhaxalkii soo degin dabeetana marka aayaddii soo degtay mawaaridta ee dhaxalka ayaa wuxuu nabigu yuri ala sla allah acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyat lwart ilahay qof kasta oo xaqle xaqiisa uu siiyey qof waxa wey dhaxla ah wuxuu leeyahay ma jirto waxa weeye dardaaran ah oo loo dardaarmay ma jiro haddaba taas sunnadii ayaa nasakday qur-aankii inkastoo culamada qaar ay ku doodayaan qur-aankii qur-aan ma nasakhay oo waxa weeye aayad almawaariid dee waa qur-aanka qur-aan ka midta marka ayaddaasaa nasakday lakin ayaddaasi kuma caddo in ay wasiyadii meesha ka saartay miiraadka may noo cadaysa mooyaane wasiyadii meesha kama saareen wuxuu idhi wacagsigu sabab markuu leeyahay macnaha qur'aankii wuu nasakhi karaa sunnadii qur'aankii wuu nasakhi karaa sunnadii oo qur'aanka sunnada nasakhaya waa maxay altawajuh ilaa bayt اlmaqdes wuxuu ku sugnaaday sunnada nabig alay sl markuu madiine gaadhay asxaabtiisu wuxuu ihi waxaan u tukanaynaa bayt اlmaqdes dabeetana aayaddii qur'aanka ee suurat albaqara ku jirta soo degto oo fawalli wajhaka shara almasjid alxaram nabiga waxaa la faray inuu kacbada qaabilo markuu tukanayo haddaba qur-aankii baa sunnadii nasakhay waduu tawaturin kii tawaturku saaxiibka yunsakh waa lagu nasakhaya bimili asagoo kale waayruhu hayrkiina wixii aan mutawaatirka ahayn falyuntasakh ha lagu nasakho biayrihi hayrkii ha lagu nasakho oo waxaan mutawaatirhayn ha lagu nasakho halkan wuxuu kuleeyahay wixii tawatur duu tawaturi midkii tawaturku saaxiibka ahaa yunsakhu bimilihi yani mid asagoo kale lagu nasakhaya mutawaatirkii waxa weeye sunada mutawat sunno mutawaatira nasakhaysa qur-aankii qur-aankii baa nasakhaya qur-aankii sunnadii mutawaatirkeed baa nasakhaysa sunnadii mutawaatirkeed qur-aanka baa nasakhaya haddaba yani wixii mutawaatir way isnasakhi karaan buu leeyahay waa mutawaatir dhammaantii sunnadana qaar baa mutawaatir qaarna mutawaatir maaha markaan soo tilmaanay mutawaatirka haddaba wuxuu leeyahay sunnadii mutawaatirka ahayd sunnadii mutawaatirkeed baa nasakhaysa laakiin sunnadii aan mutawaatirka ahayn waxaa lagu nasakhayaa sunno aan mutawatiran oo axaad axaadki axaad baa lagu nasakhaya mutawatirkina mutawatir baa lagu nasakhayaa wuxuu ihi waduu tawaturin kii tawaturka u saaxiibka ahaa nusika waa lagu nasakhayaa bimilihi asagoo kale lagu nasakhayaa wagayruhu hayr mutawatir ki aan mutawaatirka ahayna falyuntasikha lagu naskho bigayri hayrka lagu naskho wakhtaara qowmu qowma waxay doorteen naskha maa tawaatara kii tawaaturay in lagu nasakhayo bigayri hayrka in lagu nasakhayo wa cagsuhu cagsigiisa oo ahaa in kii aaxaadka ah, lagu nasakhayo mutawaatirka yura waa la arkaa xatman ee waajiban waajibbaa loo arkaa wuxuu ku leeyahay sunnadii mutawaatirka ahayd waxaa lagu nasakhi karaa aaxaad culamada qaar baa saaqat laakiin sunnadii aaxaadka ahayd inay nasakhi karto sunno mutawaatira taasi muranba kama taagan waa waajiba taas in lagu nasakhi laakiin ma lahayaa tusaale sunno mutawaatiro sunno aaxaad ay ama sunno aaxaad oo mutawaatira nasakhayso wax mitaala loo hayayo ma jiro maxaa yele sunada mutawaatirka aslan way kooban tahayba sunada mutawaatirka ah waxa weeye waa aad bay u kooban tahay way yartahay wuxuu ihi wakhtaara qowma qowma waxay doorteen naskha maa tawatara wixii tawaaturay mutawaatirka ah in lagu nasakhayo bihayri hayrkii lagu nasakhayo wa cagsuhu cagsigiisa yuraa waa la arkaa xatman ay wujuuban baa la arkaa in mutawaatirkii lagu nasakhayo marka aaxaad kaas isaga waa murankama taagno ila in aaxaadkii la nasakhayay waxaa ka xoog badan mutawaatirkii nasakhayay baa ka xoog badan marka kii xooga badnaa kii laga xoog badnaa wuu nasakhi karaa laakiin kan waxa weeye daciifka ah ama laga xoog badan yahay kii qawiga ee ka xoog badnaa ma nasakhi karaa taas weetuu muran ka taagan yahay oo ahaa in mutawaatirkii lagu nasakho axad wallahu subxana wa tacala aclam w sala allah w slam alay